bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اشhrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala musanif raximah اllah وama alwaawu fatakunu calaamaة lلrafci fi mawdicayn وama alwaawu wowdii fatakunu waxay ahaanaysaa ay hiya wowdu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fii mowdicayni laba meelood dhexdood ayay calaamo ugu ahaan fii jamci lmudakari jamaca mudakarkaa ee labtaa dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan jamcii assaalimi nabada galay ee min atagsiiri jajabka ka nabada galay iyo wamaa ay wafiladii kii dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay calaa jamci lmudakari jamaca mudakar lagu xambaaray wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala iyo wixii lamid ah weeyi idin maalintaa yafraxu waa ay farxi doonaan almu'minuuna mu'miniintu waa ay farxi doonaan iyo wa ka qowlihi tacaalaa in yakun haddii ay yihiin minkum idinka haddii ay idinka mid yihiin cishruuna labaatan haddii ay idinka mid yihiin labaatanka oo saabiruuna sabraa yaqlibuu waxay ka awood badan ay ka guulaysani mi-atayni laba boqol wa fil asmaa'i bay calaamo ugu noqon asmaa'adii asitati lixda ahayd wa hiya asmaa'ada lixda ihi abuuka aabbahaa weeyi wa akhuuka walaalkaa weeyi wa xamuuki gabadh yahay dumaashigaa weeyi wa fuuka afgaagi weeyi wa hanuuki shaygaaga weeyi wa duu maalin mid maal u saaxiib ah weeyi wadaalika tusaale naxwu qowlihi tacaala qaala waxa uu yidhi abuuhum aabbahood waxa uu yidhi iyagoo ka qowlihi tacaala yuusufu yuusuf wa akhuuhu iyo yuusuf walaalkii ayaa axabbu looga kalgacay la badan yahay ilaa aabina ay cinda abina aabaheen agtiisa minaa inaga xaggeena laynooga kalgacaylo badan yahay iyo wakajaa waxaa yimiday xanuukii dumaashiga ayaa yimiday iyo wahaadaakani fuuka afkaagii weeyi iyo wahanuuki weeyi shaygaagii iyo wa wainahu laduu cilmin mid cilmi u saaxiib ah weeye wa ama alalifu aliftii fatakuunu waxay ahaanaysaa hiya aliftu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi ka labada laga dhigay dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan iyo wamaa ay wa wafiladi kii dhexdiisa ayay calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray huwa maaga calayhi ay cala lmusanaa musanaha dushiisa lagu xambaaray waa mulxaqiye wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala qaala waxa ay yidhaahdeen rajulaani laba nin waxa ay yidhaahdeen iyagoo ka qowlihi tacaala ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiina ugu tira ahi ithnaa cashara laba iyo toban weeye shahran oo min shahrin bilaa fainfajarat waxaa ka soo burqaday minhu ay min alxajari dhagaxa xaggiisa itnataa cashrata laba iyo toban caynan oo min caynin il ah wa ama nuunu nuuntii fa takuunu waxay ahaanaysaa hiya nuuntu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan filficli ficil dhexdii bay calaamo ugu ahaan ficilkii almudaarici mudaarica ahaa ida اtasala marka ay la xidhiidho bihi ay bilficli mudaarici ficilka mudaaric damiiru tasniyatin labada damiirkoodu marka uu ula xidhiidho naxwu wannajmu waashajaru yasjudaani labadaasiba allah subxaanahu wa tacaala ayay u sujuudayaan najmigu waa geedka dhulka ku yaala laakiin waxuu ku taagmo oo xidid weyn aan lahayn oo koro aanu kicin shajarkuna waa ka caadiga aw damiru jamcin aw damiiruljamci ama jamc damiirkii ula xidhiidho jamcii almudakari labka ahaa wadaalika tusaale naxw atabnuuna ka qowlihi tacaala atabnuuna ma waxa aad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo taaga aayatan ma aayo iyo calaamad ayaad ka dhisaysaan tabcathuuna xaal atihiin baad dhisaysaan kuwa ciyaaraya wa tattakhiduuna ma waxaad samaysanaysaan masaanica ma barkado iyo darar baad samaysanaysaan lacallakum takhluduun si aad u waartaan iyo aladiina mutaqiintu kuwa weeyi yu'minuuna rumaynaya bilgaybi ay bilghaybaat waxyaalaha maqan waxa weeye kuwa rumaynaya weeyi aw damiiru lmu'anahati ama midda mu'anahadaa ee dhadigadaa damiirkeedu la xidhiidho mu'anasadii almukhaadabati lala hadlayay wadalika naxwu qowlihi tacaala qaaluu waxa ay yidhaahdeen atacjabiina ma waxaad la yaabaysaa min amri illaahi ma amarka ilaahay ayaad la yaabaysaa waxaynu kusoo guda jirnay baabkii baabu macrifati calaamaat اlicraab markaa waxaynu soo qaadanay rafca inay leedahay afar calaamadood afartaa calaamadood ay leedahay laba ayaynu qaybinay asal iyo farac asalku waxay ahaayeen waa hal oo waa damada saddexda kale soo hadhayna furuu baa la waan waa damada ayay naayib ka yihiin waxaa u horreysay damada oo asal ah damadaasi waxay degtaa baynu nidhi afar meelood bay degtaa haddii la tafsiiliyana toddoba meelood bay degtaa markaa damadii wayna dhaaftay iyadu mawaadicdii ay degaysay iyo iyadiiba waynu ka soo baxnay waxaa kaloo aynu soo qaadanay ismiga mufradka tacriifkiisa sawaan kaana munsarifan aw hayra munsarifin waxaa kaloo aynu soo qaadanay jamcu tagsiirka tacriifkiisa sawaaun kaana munsarifan aw hayra munsarifin waxaa kalaynu soo qaadanay jamcu lmu'anahu saalim iyo waxyaalaha waxa weeyaan qiyaasigiisa iyo samaacigiisa intaba waynu soo qaadanay waxa waxaa kalaynu soo qaadanay oo inoogu dambeeyey ficilkii mudaaric intaaba waynu soo qaadanay culimay marka halkan waa calaamadii labaad oo ah wowda waana kuwii nuwaabta ahaa wey marka wowdu waxay calaamo unoqotaa rafcada ayaa calaamo unoqotaa laba meelood bayna calaamo ugu noqotaa labada meelood inay calaamo ugu noqotana haddii la yidhahdo madaliil alistiqraa wa tatabuc baa daliila hadalkii carbeed baa la dabagalay shay marfuuca oo wow ay degto waxaa lagu ogaaday inay labadaa mawduc ee sheekhu sheegay inay yihiin keliya marka mawduca u horeeya waa jamcu lmudakar asaalim jamcu lmudakar asaalim waxaynu uga hadlaynaa tacriifkiisa ama daabidkiisa waynu sheegayna waxaa kaleo aynu sheegaynaa waxyaalaha u ka yimaado ismiga uu ka imanaya waa caynke waxaynu sheegaynaa ismigaa wa ka imanayaa shuruud buu leeyahay waxa kaloo uu leeyahay mulxaqaad buu leeyahay marka insha allah waa iska fududaan doonaa tacriifkiisa waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa akthara min ithnayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixun litajriidi wa cadfi milihi calayhi waa waxa ku tusiya laba wax ka badan wuxuuna kugu tusinayaa ziyaado dabayaaqadiisa ku sugan wuxuuna u Ehm, in la kala qaawiyo iyo mid isaga lamida in lagu soo kor cadfo ayuu usubada tusaaleaad ku fahmaysaa ehm, jaa almuslimuuna almuslimuuna waxay kelmadaasi waxayna tusisay laba wax ka badan waxayna inagu tusisay ziyaado dabayaaqadeeda ku sugan oo wow iyo nuuna saxiix walala waxayna usuubataa in la tajriidiyo oo muslimun la idhaahdo waxayna usuubataa kuwo iyaga lamida in lagu soo kor cadfo wa cadfu amhaalihi alayhi oo la idhaahdo muslimun wa muslimun wa muslimun tacriifkiisu markaa waa ka waa maa dalla calaa akara min itnayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wa cadfi milihi calayhi aw cadfi amhaalihi calayhi kaas weyi tacriifkiisu xukunkiisu waa maxay xukunkiisa yurfacu bilwaawi niyaabatan can idama wa yunsabu bilyaai niyaabatan can alfatxa wa yukfadu bilyaai niyaabatan can ilkasra xukunkiisina waa ka muxuu ka yimaadaa laba mid buu ka yimaadaa ima an yakuna calaman wa ima an yakuna sifatan labadaa ismunbuu ka iman kara inuu calam yahay culimada qaarkoodna jaamid bay ka cabiraanba iyo inuu sifo yahay waa labadaa mido calamka marka uu yahay shuruud baynu u sheegayna sifada marka uu yahayna shuruud baynu u sheegayna calamka marka uu yahay an yakuna calaman limudakarin an yakuna calama limudakarin wa an yakuna licaaqilin wa an yakuna khaaliyan min taai taaniifi wa an yakuna khaaliyan min atarkiibi wa an yakuna wa anlaa yakuna mucraban bixarfayn shan taas baynu ka dhigana an yakuna calaman limudakarin mudakar waa inuu calam u yahay mudakar waa inuu calam u yahay maxay naga baxaya hadduu calam u noqdo muanah zaynab waa zaynabi waa calam laakin yaa calam u tahay lama odhan karo zaynabuna limaada de mudakar calamu maaha saxiix wala la markaa waa maxay zaydun oo kale weeye ama muxamedun oo kale weeye dee mudakar buu calam yahay soo ma muxameduna iyo zayduna loo odhanaya wa an yakuna licaaqilin caaqil waa inuu calam u yahay maxay naga baxaya hayrulcaaqil hadu calam u noqdo laaxiq waa calam faras u leeyahay lama odhan karo limaada de caaqil bun ahayn caaqil bun ahayn soo laba ma aha wa an yakuna khaaliyan min taai taanii taa taanii waa inuu ka maran yahay dalxa iyo xamse ka warrama dalxa waa calamun limudakar waa calamun licaaqilin laakin muxuu ku baxay wa an yakuna khaaliyan min taai taanii dee taa taanii baa ku jirta labadoodaba markaa xamzatuna iyo dalxatuna la odhan maayo way baxeen wa an yakuna khaaliyan min atarkiib murakab waa inaanu ahayn hadduu murakabkii masjiga ahaan noqdo sida baclabaka ama murakabkii isnaadigaha sida shaaba qarnaaha ama murakabkii cadadigaha sida axad cashara la jamcin maayo oo la odhan maayo baclaba kuna shaaba qarnaahuna kusaa la odhan maayo murakabku hadduu idaafi yahay qaybta horaa la jamciyaa waynaynu gaari doonaa insha alla laba xaraf shay la icraabayna waa inaanu hayn muxuu uga jeedaa kolka horeba waa inaanu musana ahayn musanaha laba xaraf baa la icraabaa xaalatu rafa maxaa la icraabaa alif xaalatu nasbiya xaalatu jarna ya laba xaraf maana la raabin musana waa inaanu hayn ama jamacba waa inaanu hayn oo lasii jamcinda waayo jamc mudakar saalim maxaa la icraabaa laba xaraf xaaladna waad arkaysaana wow baa la icraaba labada xaaladood dambana ya baa la icraaba marka jamac waa inaanu hayn ama musana waa inaanu hayn laba xaraf lagu icraabo shanta shantaas shardi baa loo shardiyaa haddii uu calam yahay ismiga laga keenayaa jamc almudakar asaalim hadduu sifa yahayna lix shardi baa la shardiya an takuna sifatan limudakarin wa an takuna licaaqilin an takuna khaaliyata min tai taniii anlaa takuna min baabi afcala facla waanlaa takuna min baabi faclaana facla waanlaa takuna mima yastawi fiihi mudakar wlmuanafu lixdaas ayadana loo shirtay ixtiraazaadkaad ku fahmaysaa an takuna sifatan limudakari sifo mudakar uu leeyaha waa inay tahay maxay naga baxaya sifa muanas xaaib ka waran xaaidun yaa caadada yeesha soo dumar ma marka kuwaas way naga baxeen lama odhan karo xaaiduna lama odhan karo de waa sifood dumar gaara soo ma taas way naga baxda wa an takuna licaaqilin sifadan waa inu caaqil leeyahay saabiq ka warrama waa sifo faras u la odhan karaa saabiquuna muxuu ku baxaya de caaqil maa de caaqil maa ka maran tahay callaamatun ka warrama callaamatun wa callaamatun wa callaamatun ma isku geysay callaamatuna baa tiri maa laga aqbalaya la taawtaniis baa ku jirta qaa'imatun qaaimatuna maad ohan karta saaimatun ka waran dee taba ku jirta maaha tawtaniisade ya warkaan noqon maayaan kuwaas min baabi afcalo facla muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa afcal muanaskiisu u faclaa ku imanaya waa inaanu ahayn tusaale axmar ninka axmar baa la dhaba ninka gudan axmar buu noqonaya muanaskiina maxaa la odhanaya gabadhi casayd ya xamraa ya abyad maxaa la odhanaya bayda saasay noqonaysa soo ma markaa afcal muanadkiisi uu faclaa ku imanayo waa in aanu ahayn laga jamcin maayo jamca faclaan min baabi faclaayana waa in aanu ahayn muxuu uga jeedaa mudakerkii faclaan buu ku imanaya muanadkiina faclaa buu ku imanaya ninka haraabsan maxaa la ihahdaa cadshaan gabadhi maxay noqonaysaa cadshaa bay noqonaysaa cadshaa bay noqonaysaa shabcaan waa ninka dheregsan gabadhi maxay noqonaysaa shabcaa bay noqonaysaa soo kaana laga binayn maayo oo waxa weeyaan sifada caynkaasina noqon mayso min baabi min baabi faclana facla waa inaanu hayn ta u dambaysa walaa mima yastawi fihi lmudakr walmuanahu lafdi mudakr iyo muanas ay wadaleeyihin waa inaanu hayn waa faciilo bimacnaa mafcuula waynu arki doonaa jariix iyo sabuur oo kale muanas iyo mudakr labadaba wadaleeyihin waxaa la dhahdaa rajulun jariixun rajulun sabuurun imra'atun sabuurun imra'atun jariixun baa la odhanaya lama odhan karo sabuuratuna lama odhan karo lafdigaa rag iyo dumar ayaa wadaaga lixdaasa iyadana loo shardiyaa maxaynu haynaa marka tacriifkiisi waynu hayna xukunkiisiina waynu haynaa labadii ismiya laga keenayay oo sife iyo calama shuruudii aynu dhignana waynu haynaa maxay noo dhiman mulxaqaada iyaga dib baanu dhiganana insha allah waxaanu ku gaari doonaa fasalka fasalkiinu ku gaarina maadaama adag yar baa keeni doonaa walkaa waxaan ku gaari doonaa fasalkan iyaga insha allahu tacala aynu kaga hadli doonaa haddaynu khulaasayno shuruuddaa dib aynugu yar celiyo in yar an yakuna calaman limudakarin wa an yakuna licaaqil waa inuu caaqil yahay ya an yakuna calaman limudakarin caaqilin khaalin min taa taniii wa min atarkiibi wa min alicraabi bixarfayni oka shantaa shardi baa lagama maarmaana sifadana an takuna sifatan limudakarin caaqilin khaaliyatin min taa taniii laysat min baabi afcala facla walaa min baabi faclaana facla walaa mima yastawi fihi lmudakaru wlmuanahu maynaba sidan oka tusaalead ku fahmi kartaa aye muslimun ka waran de tilmaan weeyaan waa wasfi muna tilmaanayn waa tilmaan maxaynu odhanana markaa jamci waan ka keenayna muslimuuna saabirun ka warrama maxaynu odhanana saabiruna qaa'imun ka warrama maxaynu odhanana qaa'imuuna jaalisun waa tilmaan fadhi ma jaalisuuna mayna basidayn dee caalamkiina isaga inu garanana waa magacyada caadiga muxamedun muxameduna zaydun zayduna waka ka soco halkaa waxay nagaga baxay jamc lmudakar asalim tusaalayaashiisi maan isleegayna insha allah ama waagu wawdi fatakunu waxay ahaanaysaa hiy wawdu calaamatan calaama ayay ahaani lirafci bay ahaani fi mawdacayni bayna ugu ahaani fi jamci mudakari bay ugu ahaani jamci asaalimi nabada galay iyo wamaa kii xumila la xambaaray huwa maaga caleyhi isaga dushiisa lagu xambaaray ma xumilaadib baanu dhigana naba niro kamaynaan hada ilaa lix bay noqon doonaan insha allah wa yawma idin yafraxu lmu'minuuna yowma dawan waa darfu zaman wuxuuna ku tacaluqaya ficilka ka dambeeya yafraxuya yafraxuna waa ficil mudaaric maxalushaahidkaynu ka qaadanna waa almuminuuna almuminuuna faacilu marfuucu wacalaamatu rafcihi alwaawu waa inad tirahda niyaabatan can idama lnahu jamcu lmudakar asaalim wanuunu ciwadun can tanwiini aw alxaraka aladayni kana fi lismi lmufradi ka soco wain yakun minkum cishruuna saabiruuna in yakun minkum waynu gaari doonaa icraabkay waynaynu dhigane cishruuna inoo soo qabta cishruuna waa maxay waxa weeyaan waa ismigii oo muahara ismigii yakuna muahara weeyaan marfuuc wacalamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can dama lnahu mulxaqu bijamci mudakari saalimi ah, mufrad malade mulaqaad inoo raaci doonaa insha alla saabiruna waa nacti wanactu marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama lnahu jamcu mudakar asaalim jawaabkiina ficilka kasii dambeeyay yaqlibu miatayna weeyaan halkaa maxay nagaga baxay jamcu mudakar saalim daabidkiisii xukunkiisii labada ismiya u ka yimaado calam iyo sifa shuruudaynu uxidhnaynu kaga baxnay mulxaqaadiisu maa noo laabanba ka soco wa fi lasmaabi calaama ugu noqonaysa asmaadi sitati lixda ahayd asmaadan asmaa sita la dhahdo lix buu inooga iyadu kaagama baana daabide qaacidaynu soo qaadan jirna maxay aan jirta idaa kaana shayu maxsuuran bilcaddi istagnaw can xaddi shayga haddii tiro lagu xasrin karo waxay ka kaaftoomaan tacriifkiisa cadduha xadduha cadduha xaduha tirinta la tirinayaaba waa tacriifkeygii iyada saasaa qeexitaankeygu ya idaa kaana shayu maxsuuran bilcaddi istagnaw can xaddihi intaas iyada laga kaaftoomaya dee intanu iska qayba keliya iyada waxaa leedahay shuruud shuruudda iyada waan sheegaynaa wa shuruuduhaa tamaaniyatun shuruuddeedu waa sideed khamsatun caamatun likuliha wa halaatatun khaasatun libacdiha sideed shardi bay leedahay sideeddaa shardi shan kamidii waa caamo way wada leeyihin saddex kamidana badh iyaga kamidaa gaar u leh shanta caamka an takuna mufradatan wan takuna mukabaratan wan takuna mudaafatan an takuna mudaafatan waan takuna idaafatuha ligayriha ilmutakalimi waan takuna gayra mansuubatin shantaasi waa caam saddexda khaaska an takuna fu khaaliyatan min almim fu waa inay miim ka maran tahay waan takuna duu bimacnaa saaxib waan tudaafa duu ila smi jinsin daahirin gayri wasfin sideed ashir du iyagu leeyihin insha allah wax kamidana sheekhu fasalku inagu keeni doonaa lakin waan soo taqdiimnimada sooma aragtan sideedda shardi maxaynu nidhi labaynu uqaybinana labadaynu uqaybina waa maxay hamsatun caamatun likuliha shan way wada leeyihin wa halaatatun khaasatun libacdiha saddexna waxa gaar u leh asmaaulkhamsaha bar kamid a ah. shanta caamka an takuna mufrada waa inay mufrada tahay mufrad maxaa ka soo horjeeda musaniyo jamac haddee la musaneeyo ama jamac ay noqoto ama jamc mudakarusaalimahaba ama jamcu tagsiir ha noqde dee waxa ay noqotay ayaa la iraabaya musana hadday noqotay de musana saad u iraaba saad u iraabaysa jamcu tagsir hadday noqotay si jamcu tagsirka ad u iraabaysa jamcu mudakar salim si jamcu mudakar salim iraab waa ixtiraaskii shardiga hore wa an takuna mukabara waa inay mukabara tahay maxaa ka bahaya maxaa ku bahaya hadday musaqara noqoto haddii la taskiriyo qaabka loo taskiriyo insha allah waynu baran doonaa waxaa tihi jaaa ubayuka aabayaro waagii baa yimid ubayuka odhan mayside odhan maysi waw baan ku rafcinaya waad ka muujinaysa xarakada daahiraad iraabaysa ja ubayuka ra'aytu ubayaka marartu biubayika baad odhanaysa wa an takuna mudaafa waa inay mudaafo tahay haddeen laba idaafaynba ka warrama idaafaba haddee laga waayo maxaa la samaynaya xaraka daahira la eraabaya de xaraka daahira haadaa ahun baa iska odhanaysa marfuu alaamtu rafi damatan daahiratun cala akhiri saxiix wala lah waayo kolkuu asmaaulkhamsaa noqonayo ta shuruudana loo xidhaya sheekh aye maxaa kusoo xiga wa an takuna idaafatuhaa ligayri yain mutakalim waa la idaafeeyey lakin idaafadii baa yain mutakalim noqotay saynu u iraabna ya waynu ku qadarana dade waynu ku qadarana maxaad oranaysaa abi damt mqadarat calى اlyaai manac min ظuhuriha ishtigaal اmaxali bxarakat اmunasaba lana alyaa laa yunaasibuha ila kasru maa qablaha mayna basidayn ka soco shardiga shanaad ee la wada leeyahay waa ka mansuubka ahe waa marka la nisbeeyo haddee la nisbeeya kaaga basa haddee la nisbeeyo oo ya nisbe la geliyo qaabka loo nisbeeyo waynu baran doonaaye markaana xaraka daahira la eraabaya haadaa abawiyun wara'aytu abawiyan wamarartu biabawiyin saasaad odhan doontaa insha allah shantaa shardi waa caam saddexda khaaska fu waxa jirta luqo kaley ku tilmaado oo mim ay u dambayso famun la idhaahdo haddee mim uu dambeeyo icraabtii asmaa khamsaa la icraabi maayo waxaa la icraabayaa ismi daahira sida loo icraaba loo icraabaya haadaa famu damatu daahiratu cala akhiri baa la odhanaya markaa fu waxaa loo shardiyaa markay asmaulkhamso tahay waa inay mim ka madhan tahay mim waa inay ka madhan tahay iska ilaaliya maxaa soo hadhay laba shardi soo maa labada shardi waxa gaar u leh duubaa gaar u leh duudani bimacnaa saaxib waa inay tahay waxay naga baxaysaa duuda bimacnaa ismu mawsuul noqota luqatu tay ismu mawsuul bay noqotaa insha allah wayna iman doontahay ah. faina almaaa maau abi wajaadi wabiriduu xafartu waduu tawaytu baytushaacirkaata ku jirta way noo iman doontahay waa duudii mawsuulada ahayd weeyaan waa luqatu tay wawuba iyada loo laazima waynu arki doonaa insha allah duubani waxa loo idaafaynaya waa inuu yahay ismu jinsi weliba waa inuu yahay daahir weliba waa inuu yahay ayru wafi wafi waa inuu yahay ya an tudaafa ila ismi jinsin daahirin ayri waصfin baan ujeeda waan ismu jinsi loo idaafay ismu jinsi maxaa la dhahda maa yasduqu cala alqaliil wax yar iyo wax badan wax ku ruma la dhahda sida cilmi iyo maal iyo kale waa loo idaafay daahirna waa inuu yahay o dee damiir looma idaafeeyo damiir looma ayri wasfin muxuu uga jeedaa waa inaan la odhan anta duu faadin anta duu qaaimin lagaama aqbalayo waa wasfida qaimuna wasfian faadilna muna wasfian kuwa lagaa aqbali maayo markaas maal hamsuuna shuruudaasay leeyihiin sideeda sideedii shardi waan bastina caawa ka soco wa fi asmaabi calaama ugu noqonaysa asmaadii asitati lixdahay waya asmaadaasi lixdii abuuka aabaha wey wa akhuuka walaalka wey waxamuuki isba uu kuukasiyo waad arkaysaa soo ma ya waa dumaashi weyaan de horeyna usoo sheegna horena kutubta horena ugu soo sheegna ya waa dumaashihi wey gabadha ad qabtid aqaaribtaadu adig maxay u tahay raggaayo maxay uyihi wabkaa dumaashmane mise waa khalday waa sida wafuuka afkaagi weyi wahanuuka wahanuuka wey wahanuuki baa la odhanaya waa la kasrinaya mixniyo xarakeynaya hanuukiba wahan ya wahanuuki wey wahanuuki wey waa la kasrinaya hankaasa markaa nagu ziyaada hanka waxaa la dhahdaa ismu waa ismi oo yukna bi waxaa lagaga kinaayooda cama yustaqbaxu tasriixu bidikri waxa sheegitaankiisa la xumaysanayo ee wax way afka aan lagu ballaarin karin kalfarji oo kale markaa saasaa la dhahdaa markaa hanuuku waa shaygaaga laga laqmaynaya markaad laqmaynaysid waa shaygaaga waka wadu maalin weeyi mid maalu saaxiiba intiiba uu kuu tiriya soo ma qaala abum dee icraabkeyga la soco qaala waa ficil maadi abu waa faacil marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan an lnahu ism min aasmaa sit oo caaw ohanaysa d li li caawe ab shuruudi ma ka hesha mise kamaad helin sheekh ya intii maynaan ka helin intii waan le shanta hore caaba shantiiba waan ka helna la yusufu wa akuuhu laamkaasi laamul ibtida la dhaa laamul ibtidaaya la laamka laamul ibtidaaya la dhaa wuu kordhigan yahay had iyo jeer iska ilaaliya ya xadiiska rasuulku muxuu aha laan yahdiya allahu lian yahdiya allahu ma hadda iska ilaali laan yahdiya allahu weeyaan laamka waa laamul ibtidaaya la dhaa iska ilaali sheekh marka alla yuusuf waan garanay waxaa lagu goda waa maxay caamil macnawiyo ibtidaa lagu goday wa akuuhu waxaynu ku cadfaynaa yuusuf shayga la cadfana ka hor u raaca sooma de waa marfuuc calaamatu rafi alwaaw niyaaba can idama liannahu ism min alasmaai sita shuruudii ma laga helay mise lagama helin waa laga helay sheekh wa jaaa xamuuki icraabkeegu waa la mid whada fuka icraabkeegu waa basiid wahanuuki waa la mid wainahu laduu cilmi laduudaynu ga socnaa laamka laamlibtida la dhaa du waa maxay waa khabarkii ina weeyaan khabarkayni muxuu aan jiri ya marfuuc muna an jiri wacalaamatu rafci alwaw niyaaba can dama lnahu ismin min asmaai sita duu shuruuddiaan ka helna shuruuddian usheegna wa yna leedahay intii hore o dhan way la leedahay shantii hore gaar maxay ulahayd waa inay bimacnaa saaxiib tahay mid u saaxiiba weeyi baynu waa bimacnaa saaxib aye waa la idaafeeye maxaa loo idaafeeyey ismu jinsi cilmigii aynu sheegaynaa munahayn muna ismigaa daahirka ahayn ma wasfiba shuruuddii maan laga wada helin kadudaas marka waa asma lams asma lkhamsiin halkaa uga bax maxaynu haynaa labadii calaamadood ee ay degaysay wawdu markaa asma lkhamsuhu waxaynu uga hadalnay daabitkiisa waxaynu nidhi cadduha xadduha xukunkiisina muxuu noqonaya yurfacu bilwaawi niyaabatan can idama wa yunsabu bilalifi niyaabatan ya can lfatxa wa yukfadu bilya niyaabatan can lkasra kam shuruudu asma lhamsa tamaaniya hamsatun caamatun likuliha wa talaathatun khaasatun libacdiha wax dambaa ku hadhay miya ilaa alfiya intaas maku daba socona qaabab loo icraabaa jira insha allah waynu arki doona kutubta iman ku gaari doona waa yahay qowlka ugu mashhuursan waa sida wama alif alifti miya fatakunu waxay ahaanayse aliftu calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafca ayay calaamo u ahaan fi lmuhana ismiga labada laga dhigay dhexdiisa calaamo ugu ahaan iyo wamaa kii dhexdiisa calaamo ugu ahaan xumila la xambaaray ee huwa maaga caleyh isaga dushiisa lagu xambaaray naxu qaala rajulaani ya musana maxaa la idhahdaa musana waxaynu ka warramaysaa daabidkiisa waxa kaleynu sheegaynaa xukunkiisa waxa kaleynu sheegaynaa shuruudiisa waxa kaloo jirta mulxaqaadu leeyahay daabidkaan ka horayno maa dalla cala اtnayn aw itnatayn biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wacadfi mitlihi alayhi waa inti jimcu karo saalimo kale waxa laba ragga kutusiya ama laba dumar kutusiya maxaa ka baxay waxa hal kutusiya ama waxa laba wax ka badan kutusiya waa halkwaa eh, halkutiya waa mufrad waa laba wax ka badan kutusaan oo mahay waa jamac dhaxduu ku jiraa soo ma aragti haye biziyaadatin fi akhirihi buu kugu tusiyey jaa zaydani alif iyo nun baa ziyaado ku ah saalix litajriid tajriid buu usuuban karaa ee zaydun baa la odhan karaa wa cadfi midki carabid isaga lamid ah waa lagu soo cadfi karaa zaydun wa zaydun de mana basidan daabitkiisu waa ka waa maa dalla cala itnaini aw isnatayni biziyaadatin fi aakhirihi saalixin litajriidi wacadfi milihi alayhi kaa daabidka lagu garanaya daabidkaa u xifdiyo meel kastood joogtid ama xadiis dhexso ama luqo kale ku dhex jir ama quraan maxaad samaynaysaa daabidkiisu maad umadhigaysa inuu musaniya markaa waad garanaysaa shee saxiix wala la xukunkiisa ka waran yurfacu bilalifi niyaabatan can idama aye wa yunsabu bilya niyaabatan can lfatxa wa yukfadu bilya niyaabatan can lkasra xukunkiisina ma haysid maxaa kuu laaban shuruuddiisa toban bay gaadhsiiyaan sideed baan ka sheegi doona baydun baa hal bayd laba bayd bay kuso uriyaan labada bayd maad xifdihaysin iyaga waa basit shardulmusanaa an yakuna mucraba wamufrada munakaran ma rukiba muwaafiqan fi lafdi wlmacnaa lahu mumaahilu lam yugni canhu gayruhu walam yakun kula walaa bacda walaa mustagriqan fi naafi nilta lmala kutubta oran waynu ku sheegna sha saxiix walala waa intaa bilkaas baad xifdiyaysa shardulmusana ay shuruudulmusana an yakuna mucraban waa inuu mucrab yahay shuruuddiisa maxaa kamid ah inuu mucrab yahay maxaa naga baxay mucrab mucrab marfuuc man ohan mebnigii baa naga baxay saxiix wala la waxaad ka warantiin thani tani lathani ladayni ya waa mebnigu waa ah sooma waana soo barana soo ma haddana soo kuwa musanaa thani waxaa la odhanaya waa calaa suurati musana cinda jumhuur albasriyiin waa sida muan xaqiiqiya ma waa calaa suurati muan saxiix walala waa yahay shardulmuana an yakuna mucraban wa mufradan waa inuu mufrad yahay maxaa naga baxay muani iyo jamcbe muan iyo jam bay naga bahay muan ma lasii muanaynaya jamcna ma lasii tasniin may weyaan waa inuu mufrad yahay soo laba ma aysid shardulmuana an yakuna mucraban munakaran waa inuu nakire yahay wa se sod zayd sod zayd tasniyanaya zayd munakira ya bal yunakaru uma yusana baad ohanaysa marka hore horta waa la niyoonaya inuu nakiro yahay oo la nakiranaya kadib baa la tatniyanaya isagoo laakin calamkiisiya ayaan tatniyanaya kaama soconayso nakiranima shardi a sida aawode waata alba gashay jaa zaydan mina al ku jirin ashana maxay kasoo doontay may geli jirta ismiga calamka maya dade markaa naki kolka waxaa la odhanayaa yunakar uma yusana calamnimadiisi isagoo ku baaqiya ayaan tatniyanaya lagama aqbalayo nakiranima shardi a imsalaysa shardulmusana an yakuna mucraban wa mufradan munakaran ma rukiba waa inuna murakabayn murakabka lama tafniya isagana ka bax aye shartulmuhana an yakuna mucraban wa mufradan munakaran ma muwaafiqan fi lafdi labadan shayaa laisku taniyaynayaa xagga lafdiga xagga xuruufta waa ina iskaga mid yihiin xagga xuruufta waa ina iskaga mid yihiin haddayna isku mid ahay noqon maysa xuruufta waa ina isku mid yihin tusaale zayd iyo zayd waa isku xuruuf soo ma waana saa noqoto maxay naga baxaya waxaan isku de lafdigoogu ma isku mid bu ah waa min baab taqliib baa la dhahda min baab ataqliib baa la dhahda iska ilaali sheek haddee jaaba waan icraab lagu dhaha maxaad ohanaysaa ma intaasi durba ka aamustaan culimo jaaba waan marka ugu horeysa waa ku dhaqaajini haddaad tidhahdo waa muhanne akhda'ta waa lagu odhanaya haddaad tidhahdo waa mulxaqna akhda'ta waa lagu odhanaya qofka kuweydiye horta iska weydii maxaad ujeedaa de war ma abun abun oo la takniyeeya mise waa abun umun oo la takniyey hadday abun abun tahay waa musanne waad ku dhaqaajin hadday abun umun tahayna waa mulxaq waad odhanaysa ha ku dhaqaaji markaa horta isaga codkiiska weydi ya saxiix wala la waka maxaynu soconay waa inu lafdiga isku lafdi waa inay yihiin walmacnaa lahu macnahana waa iska waafaqsan yihin macnahana he waa ina mid yihin lafdigii waa iskaga mid laakin macni bay ku kala tegsan yihin caynta macnayaal fara badan baan ku ilaagnay soo caynun baasire iyo caynun jaariya isku geyso tasniya ka samaysa macnihi ma iskaga mid ba de isku mid ma kaasa isaguna kaaga baxaya kaasi ayaa ku baxayo macnahana waan iskaga mid yihin mumaathil waa inu leeyahay mumaathil wujuudiya wujuudka adduunyada dusheeda shay lamid waa inu jira de shaygan la tasniyaynaysa shamsun ka waran macdeed labaad baa jirta qamarun ka waran haddaad tana qamaraan tirahd waa min baabi taqliib qamar dayxi iyo cadeeddaad iska odhanaysaa qamaraan waa min baabi taqliib wayan kolkaas waad iska ilaalin kolka waraba ha ku dhaqaajinin de mulaq buu noqon doonaa qamaru qamarun miya oo qamaru qamar marka maxaad uga jeedaa laba nin aad u qurux badan oo dayax daya dayax iftiinkoogu dayaxoo kala yahay ayaad tashbiiha halkaa ku jirata ayaad qamarun qamarun tiro qamaraan baa tig ama qamarun iyo shams baad ku geyso qamaraan baa tig marka adaa iska weydiinaya qof hadday qamarun qamarun tood uga jeeday de waa musane hadday qamarun iyo shamsun ahaydna waa min baab ataqliib mulaq buu noqon doonaa mulxaqa ah ayuu noqon doonaa waa yahay maxay noo dhiman lam yuqni canhu hayruhu taniyadii isaga aad taniyeyn lahayd lafdigan taniye kale oo lafdi kale uu leeya waa inaanan lagaga kaaftoomin bacdun weligaa taniye maad ku aragtay sawaaun weligaa taniye maad ku aragtay bacdun taniyadeeda waxaa lagaga maarmaa juzun taniyadiisa juzun baa juz-aan la dhahdaa ila waa isku macno sawaaunna taniyadeeda waxaa lagaga kaaftoomaa siyaani baa lagaga kaaftoomaa siyani ayaa lagaga kaaftoomaa mayna fasida bacduna taniyadeeda maxaa laga kaaftoomaa juzun baa juz-aan lagu taniyeeya sawaaun nasiyaani baa lagaga kaaftoomaa waka labada damar marnama sheegi doona insha alla sideeddaa haysta halkaa bayd baad xifdiyeyseen insha alla waad qoran doontiin halkaana maxaynu kaga baxnay shuruuddiisii dhade mulxaqaadiisii mulxaqaadiisa waan xawilana ma xawilnaa isagana hadalkaa badanaya bartaasa lagu tegi doona hal bayd baa lagu jamciya shuruudiisa waan gaari doona waarxaqu lmusana hamsatan kila kilta wamasumiya wasna wasnata lakinahum fi lawalayn ishtaratuu idaafatan ila damiiri faclaman wama siwa haadayni jaa muطlaqan can اtakyidi bladi qad culliqa dib baanu dhigananaya waa inagu adkaan adii kale fasalkan labadaa mulxaq dib ugu dhigan doonaa insha allah وأmا أ ati fatkun waxay ahaanaysaa hiy altu calaamatan calaama ayay ahaan lirafci rafca ayaa calaama u ahaan fi lmuhanaa bay calaama ugu ahaan iyo wamaaki bay calaama ugu noqon xumila la xambaaray huwa maaga calayhi cala muhanaa muhanaa dushiisa lagu xambaaray qaala rajulaani ma ka heshasha shuruuddii caawan tirinayna ise kama deli waad ka heshay soo ma marfucu calaamat rafyi cala niyaaba can dm lأnah muhanaa wanun ciwad can tawni aw alxaraka aladayni kana fi ismi mufrad ina ciddata shuhuuri ina ciddata shuhuuri cind allahi itnaa cashara inna waa maxay waan dhigana iraabki waa tansib isma wa tarfac alkhabar soo ma cidda waa ismigeyga cidda mudaaf shuuri mudaaf ilay cinda allahi cinda waa taraf cinda mudaaf allahi mudaaf ilay jaari majruurka halkan ku tacalujina laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi ciddaa masdera halkaa ku tacaluji ciddada ku tacaluqaysaa ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiina ugu tira a markaad laqmini sidoo sidaade sababta looga jeeda naxwahu in lagu bartee asliinka itnaa cashara labi iyo toban weeye abarkii baa dhacay ina markaa waa maxay waa khabaru ina marfuucu calaamatu rafcihi alif niyaaba can idama lnahu lnahu mulxaqun bilmuana ah, mulxaqaadu noqon doonaa insha allah de mulxaqaadda maynaan sheegin mulxaqaadu ka mid noqon doonaa culimada qaarkood baa yidhi ina mudaafa casharana mudaafiliy bay idhahdeen ya barhkood saasay u idaafiyeen laakin qawlka raajixa cashara kitaabkii horeynu kusoo icraab jirna dhowr icraabood baan sheegina ashara naaibatu manaaba nuuni cashara waaqicatu mawqica nuuni cashara xalad maxalla nuun maxaynu odhan jirnay waxyaalo badan baan tirin jirnay dee kutubta dabadii uu noqda insha allah laakiin iminka maxaa kuugu dhow cashara naa'ibatun manaaba nuuni meeshii nuunkay joogtaa sheekh ya intaa weeyaan icraabteedu shahrana waa tamyiis fanfajarat waa ficil maadi taad waa taa taniif minhu jaari majruurka infajarad ku tacaluji aye fanfajarat waxa ka soo burqatay minhu ay min alxajari dhagaxa xaggiisa waxa ka soo burqaday inataa labi iyo toban ayaa ka soo burqaday caynan oo min caynin ila saasaa luqmadii noqonaysa haye inataa baynu ga soconaa waa faacilde marfuucu calaamat rafci alif niyaaba can idama liannahu mulxaqu bilmusana cashara naa'ibatun manaaba nuuni caynan waa tamyiis halkaana maxayna kaga dhamaaday musane daabitkiisi waanu idiin sheegay xukunkiisiina waynu sheegnay shuruuddiisiina waynu sheegnay keliya maxaa ku laaban mulxaqaadiisii oo shan noqon doonta ayaa kuu laaban mulxaqaadana dib baynu xagga dambaynu ku xawilno waynu gaari doona wa ama nuunu nuunti fatakunu waxay ahaanaysaa hiyo nuuntu calaamatan bay ahaan lirafci bay calaamo ugu ahaan fi lficli ficil dhexdii ba lirafci rafcaya calaamo u ahaan dhe fi lficli ficil dhexdii ba calaamo ugu ahaan ficilka almudaaric mudaaric ah ida tasala marka uu la xidhiidho bihi ficilka mudaaric damiiru tasniyatin marka ula xidhiidho wanajmu waa mubtade washajar wuu ku cadfan yahay yasjudaani baynu uga jeednaa maxalu shaahidka way cibaadaysanayaaniyo laftoodu waka markaa ysjudan waa ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala akhiri saxiix wala la ha ysjudan waa ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafci ala alif niyaaba can dama la ysjudan ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafcihi hubuut nuun sama ya soo soo soo ficilka la tekniyey shabaha soo ficilka la tekniyey man ya yسjudaani waa la tniyeye waa la tniyeye tniyadu mina asmaada gaarku damiir baa la xidhiidsaday soo ma damiir taniya la xidhiidsaday ee dee taniya maaha waa yahay marka maxalushaadkeen uga socna maad garanaysin waa yasjudaani damiru taniya la xidhiidsaday calaamatu rafcadina maxay noqotay ya nuuntay noqotay aw damiru jamcin mud muxuu halkaa idiin qoraya o damiru jamcin keliya miya o damiru jamc almudakari baa niyo qoraya adna muu qoraya o damir o damiru o damir jamci jamci almudakari o damir jamcin jamc damirka ula xidhiidho de jamca waa laska garanaya waa jamc mudakari wey atabnuuna ma waxaad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo manzila oo la dego aayatan ma astaan iyo calaamad ayaad ka dhisaysaan tacbasuuna xaal aad tihiin baad dhisaysaan kuwa ciyaaraya atabnuuna alhamzau listifhaam atawbiiki balaaqadaynu ku baran doona istifhaam way qaybsamaan taqriiri iyo tawbiiki iyo inkaari iyo kuwaasaa loo qaybiya yatabnuuna ficlu mudaaricun marfuucun bihubuuti nuun wawdna waa faacilkii bikuli riix way ku tacalluqaysaa aayatana waa mafcuulkii tacbasuuna jumladaasi waa xaalad waa xaalo halka laga xaalaynaya atabnuuna ma waxaad dhisaysaan bikulli riicin meel kasta oo manzila oo la dego aayatan maastaan baad ka dhisaysaan tacbathuuna xaal ad tihiin baad dhisaysaan halkan ka xaalay wogad saaxib xaalkii waa wogad atabnuun halkaa weyn wa tattakhiduunana waa la mid wa tattakhiduuna ma waxaad samaysanaysaan masaanica ha ma berkadaad samaysanaysaan iyo darab lacallakum takhluduun si aad u waartaan wa tattakiduuna waa ugu cadfanya xagga hore lagu cadfaya tatakiduna waa maay de waa ficil mudaaric marfuuc bihubuut nun wawduna waa faacil masanic wa mafcuulkeygi lacalay arabkeyga on garanaa bay la tahay soo ma kaafka ismigeediya takhluduuna jumladaadba maxay unoqonaysaa mayna khabarkeegan intaa waad garan kartaan bay la tahay ka soco aladiina yuminuuna mutaqiinta laga sifeynaya mutaqiintu aladiina kuwa way yuminuuna bilgayb maxalushaahidkeenuna wa maay waa yuminuuna waa ficil mudaaric